allahuma laka alxamdu awala walaka alxamdu aakira walaka alxamdu daahira walaka alxamdu batina laka alxamdu xata tarda walaka alxamdu ida radit walaka alxamdu bacda alrida laka alxamdu fi lula walaakhira walaka alxukmu ilayka narjic allahuma bika amana wacalayka tawakalna wabika khasamna wailayka annushuur allahuma sali cla muxamedi wcla ali muxamedi kama salayta cla ibrahim wcla ali ibrahim inaka xamidu majid allahuma barik cla muxamedi wcla ali muxamedi kama barakta cla ibrahim wcla ali ibrahim fi lcalamin inaka xamidu majid allahuma ina naslka cilma naafica wrisqa طayiba wcamala mutaqabala ayuha الصaa'imuun ayuha اlmustamicuuna wاlmushaahiduun asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu xalqadan waa xalqadii labi tobanaad ee xalaqaadka nafaxaatu ramadaan amaba neecawyada bisha ramadaan uu rabbigan gudaheeda dhigay subxaanahu wa tacaala waxaan insha allah kaga hadli doonaa xalqadan hadduu rabbi noo idmo subxaanahu wa kafaanat lyatiim agoonta iyo ilmaha aan aabba lahayn in la kafaalo qaado oo la xanaaneeyo la dhaqaaleeyo la quudiyo la huwiyo wax la baro madaxooda la masaxa wax la taabto caafimaadkooda wax laga qabto iyo intaas inka badan agoonka dhaqaalahaas kala duwan in loo geysto iyo fadliga uu leeyahay iyo bisha ramadaan khaasatan in qofka uu kafaalo qaado yatiim amaba bisha ramadaan yatiim inuu kafaalo qaado oo joogteeya uu kaga dhigto bilow iyo furihii uu ku furaayey ayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala nafteena iyo tiinaba wixii nusuus ah oo kitaabkii sunnada kusoo arooray qeyb ka mid oo kooban ayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala tilmaami doonaa iyo fawaa-ida qofka ilaahay subxana wa tacala oo ka siini kafaalaqaadka iyo inuu xanaaneeyo inuu dhaqaaleeyo inuu biilo canuga iyo canugta yatiimta ah oo aabala-aanta ah yatiimta marka wuxuu noqon karaa yatiimu labi ayuu noqon karaa wa yatiimu labaweyn labadii dhashayba canug aan lahayn waa noqon karaa sidoo kale mid aan waalid lahayna wuu noqon karaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu naara uu cadaabi wuxuu tilmaamahooda ku sheegay inay alla beeniyaan subxaanahu wa tacaala sidoo kalena agoonka ay canaantaan oy dulmiyaan oy bahdilaan ayuu rabbigeen ku sheegay subxaanahu wa tacaala masaakiintana cuna ayan quudinin wuxuu lehy rabbigeen subxaana wa tacaala araayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadcu lyatiim walaa yaxudu cala طacami lmiskiin marka qofka muminka ah sifaadkiisa kamid ma ahan inuu gaalooba abadan gaalnimo iyo irtidaad kamid ma ahan afwan sidoo kale waxaanan kamid ahayn in uu agoonta bahdilo agoonta dulmiyo agoonta canaanto agoonta ka nexiyo agoonta ka xanuujiyo ama xanuujiyo dhaqankiisa ma ahan sidoo kale waxa weeyaan inuusan ku boorinin in la quudiyo miskiinka aqoontan waa soo geli abcan kamid maaha sifaadka qofka muminka lagu yaqaano sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam rabbigan wuxuu leey wa ama saaila fa ama alyatiima falaa taqhar yatiimka ha qasbin yatiimka ha qahrin ayuu rabbigan le subxaanahu wa tacaala ibnu kathiir wuxuu leeyahay ha dullaysanin ha canaananin ha yahaanaysanin laakiin intaas muqaabilkeeda waxaad samaynaysaa ixsaan u samay u dhimri qofka yatiimka ah iyo canuga yatiimka ah aabba weliba aada u naxariis badan booskiisu u gal ayuu alimaam ibn kathiir caleyhi raxmat ullaahi ku fasiray waaye bilowgan bishaan ramadaan uu ilahay noo bilaabay subxaanahu wa tacaala haddana aan maanta marayno ama aan caawa aan muxuu ahaa kusii siqayna habeenka saddex iy tobanaad waxa weeyaan wuxuu la bilowday shucuur iyo dareen cusub dareenkaas isaga waxa weeyaan qur-aan akhrin noqotaya alla la caabudu noqotaya shaydaanka lagaa xiray waxyaabihii uu kuu diidi jiray ood ilaahay kuu furiyo daacad noqotaya jawaanib badan buu ilaahay subxana wa tacala qofka muuminka ah futuux u sameeyey iyo furitaan uu sameeyey lidalika rabbigan subxaana wa tacala wuxuu farayaa in wax la bixiyo wuxuu leeyahay rabbigeen yas'aluunaka maada yunfiquun qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayni walaqrabiina walyataama walmasaakiin wabn sabiil wabni sabiil wamaa tafcalu min khayrin faina allaha bihi caliim waxay wax kaa weydiin doonaan waxay bixinayaan wax alle wix xoolood bixisaan waxaa weeyaan labada waalid ku bilaabo qaraabadii agoonti maxalushaahid waa halkaas iyo masaakiintii iyo musaafirka wax alle wix khayr ah ood la baxdaanna ilaahay subxaana wa tacaala mid aada u ogsoon yaqaano idin barbaariyo idinka luminin waxay ka qarsoomaynin rabbigaa sifaatkaas qiimaha badan la wuu ogsoon yahay weeyaan rabbigan subxaana wa tacaala wuuna inka jaazinaya aayad kale rabbigan wuxuu leh subxana wa tacala wacbud allah walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiini waljaari dilqurba lqurba waljaari ljunubi walsaaxibi biljamb wabn sabiili wamaa malakat aymanukum asnaafta iyo waxyaabaha lisfaray waxaa u horeeya wacbudullah alla caabuda waxna hala wanaajini hala ah, wadaajinina waxaa ku xiga labadii idin dhashay waalidaynkii ixsaan iyo samafal u sameeya qaraabadiina ku xijiya ayagana samafal u sameeya iyo agoontii iyo masaakiintii iyo jiraanka qaraabada le ah iyo jiraanka muxuu ahaa dhinaca kugu haayo iyo kan kula saaxda oo jambiga kugu haayo iyo musaafirka iyo cidii adinka hoostiina joogto od harateen ama addoomo ha noqdeen ama shaqaalaha noqdeen intaasba rabbigan wuxuu leey waxsiiya labada ayadood markaan soo marnay ilahay ayadar wuxuu leeya walyataama tandama walyataama agoonta marka dadka asnaafta in wax la siiyo uu rabbigeena faray nagu booriyey tawxiidkii in lala imaado ku xijiyey ama ku xiriiriyey oo wadiiqadaas u mariyey shirkiga in laga fogaado muxuu ahaa xumaantiisa uu qabo iyo faritaanka laysfaray in laga fogaado sidoo kale laisu faray in aytaamtii wax la siiyo labada ayadoodba wadiiqadaas ayay cadaynayaan saxiixeynka waxaa kusugan xadiid abu hurayra uu nabigeena ka wariyo calayhi salaatu wasalaam nabigeena wuxuu le calayhi salaatu wasalaam qofka haweeneyda xaas la-aanta ama nin la-aanta ah waxa weeyaan u shaqeeyo biila ka warhaayo iyo miskiinka qof jidka alle ku jihaaday ayuu la too yahay wuxuu leeyahy marka raawi abu hurayra waxaan u malaynaa inuu sidoo kale sidoo kale nabigana ku daray calayhi salaatu wasalaam kalqaa'imi aladi laa yaftar wa kalsaaimi aladi laa yaftur qofkaas noocaasa wuxuu la boos joogaa ama aad yahay qof salaad u taagan oo salaad sunna tukani oonan ka noogeynin ka daaleynin ka go-aynin ka fariisanaynin shaqo kale aan ka qabsanaynin ajirka ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala ayuu qofka wuxuu siinayaa qofka miskiinka ah iyo armalada agoontii dabcan armaladii markay ta marka oo islaanta carmal ay tahay oo ninkeedii muxuu ah ama dhintay <laughs> waakada ilmihi agoon dabcan nilaanta ilmihi waa agoon ama xubun agoon ayay leeyihiin marka ajarkaas ayuu leeyahay qof salaad u taagan oonan ka noogeynin oon ka istaagaynin iyo qof sooman oonan afurayno mar kasta sooman ayuu la ajir yahay weeyaan sida qaalibka ana yatiimka waxa weeyaan miskiin ayuu noqonayaa sida qaalibka qofka markuu yatiim noqdo <laughs> miskiin ayuu noqdaa xadiid aada u bishaaro badan oo aada u weynaan badan ayaa nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam wuxuu leeyahay aniga oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qofka yatiimka kafaala qaaday oo biilkiisa iyo noloshiisa kafaalo qaaday waxaan ku nahay ana wa lyatiimi fi ljanati haakada ayuu nabig yiri sal slam wa ashaara biisbuucayhi sabaaba walusta asabaaba walusta labadiis farood intuu saa nabigeena u ishaaray uu saa u taagay ayaa wuxuu yidhi aniga iyo qofka yatiim kafaalo qaado oo quudiyo oo mas-uul ka noqdo oo xaaladiisi u taagnaado anigii asaga jannada saasaan ku nahay martabadanaga saasay isu jirtaa fadhaxaadka iyo marusatada labadaas intay isu jiraan ayaan isu jirna ayuu nabig ilahi sala allahu alayhi waali wasalam waa nicmo aada weyn waa fadli aada weyn in nabigeena calayhi salaatu wasalaam agoonka hal agoona ama wiil ha noqde ama gabar ha noqde ood kafaalo qaaday ood biilashiisii adiga dhabar ku ridatay ayuu rabbigeen subxaana wa tacaala mansilada sare oo nabigeena aada kugu dhow calayhi salaatu wasalaam ayuu kugu gaarsiinaya ilahay baan weydiisanaya subxaana wa tacaala inuu nawaafajiyo manzila ka fadli badan in la helana aad baa u yartahay waxyaabaha nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadii alimaam dabaraani uu soo saaray alimaam alalbani uu leeyahay xadiis saxiixa ayaa nabigeena wuxuu lehy sala allahu alayhi waali wasalam amaba abu darda ayaa nabigeena u yimi sala la slam markaasa wuxuu ku yiri nabi allow qalbigayga aad buu qalalay qalbi angeg ayaan ka sheeganaya qur-aanka hadii la akriyo haddii waxa weyaan dikriga allaan maqlo haddii xaalad kasta oo meel ilaah in lagu baqa ayhayd ay jirto yani qalbigeyga dhagax ayuu noqday ilintii waa ku yaraatay wahaakada qalbi adeyg ayuu ka sheegtay markaasaa nabigeena wuxuu ku yihi sala allahu alayhi waalihi wasalam ninka u imaanaa dabcan abu darda ma waxa weya waa nin baa u yimid markaasaa wuxuu ku yidhi nabi allow qalbigii angagiisaan ka sheeganaya markaasaa nabigan wuxuu ku yidhi miyaad jeceshahay in qalbigaada uu jilacsanaado danta aad leedahana aad gaartid ood ilaahay dantaada ku siiyo qalbigaadana qalbi nugul u noqdo miyaad jeceshahay markaasaa jawaabta waxay noqonaya ha nabi alla waan jecel waawati aan ku weydiiyey markaasaa nabigan wuxuu leh sal l slam irxam ilyatiim wamsax ra'sahu wa atcimhu min tacaamik yalin qalbuk wa tudrik xaajatak saasuu nabig le sal l slam wuxuu leeyahay agoonka mada u naxariiso agoonka unaxariiso madaxiisana gacanta mari oo waxa weya madaxa gacanta u saar aabbaha ayaa canugiisa madaxa gacanta u saaro booski u gal oo madaxiisa masax oo saas muxuu aha madaxiisa gacanta saar sidoo kale cunadaadana qayb ka quudi oo cunada adiga aad cunaysa oo muxuu ahaa udegi badan oo macaanka badan oo waxa isu dheelitiran oo nafaqada lah oo wanaagsan oo naftaada raalli ugu tahay wax ka sii mida yuftacula ha ku tuurin ama maqaayida iska mxua gaabagaabi ha ku tuurin meesha adiga aad wax ka cunaysa wax kasii ama kaash kusii ama waxaa weyaan cunno cayrin kusii ama cunno bisil kusii saas kusiisaba inta haddii aad samayso laba arrimood oo qiimo wadan ayaad helaysaa qalbigaagana wuu jilcayaa wuu dabcayaa oo dikriga ilahay markaad maqasho wuu ku saamaynaya qur-aanku ku saamaynaya qalbigaaga wuu nuglaanaya qaswat alqalbi fa waylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah kuwuu rabbigan yidhi subxaana wa tacaala kuwa adiga naareed ilaah subxana wataala u danbay u diyaariyey kamidna noqonaysa insha allahu tabaaraka watacala tan labaadna dan alla dantaad leeda adduun iyo aakhira mid ay ahaataba ilaahay wuu gaarsiinayaa subxaana wa agoonkaas aada u naxariisatay agoonkaas madaxiis aada masaxday agoonkaas aada cunada aad adiga cunays aada siisay ayaad kuhelaysa ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay wasalam ikhwan kiraam ayuha almushaahiduun walmustamicuun maanta waad aragteen ummadda soomaaliyeed laba guri haddii aada marto ama saddex guri aada marto guriga afraad waxaa laga yaabaa canug agoon ayaa muxuu ahaa ayaa yeela waxaan isleeyahay ummadaha kale waa ka agoon badanna maxaa yeelay dagaalada ayaa nagu badan ama kuwa ururo ay isku hayn ha noqdeena ama kuwa qabaa ila isku hayn ha noqdeena ama kuwa shaksi ha noqdeena dagaalada iyo dilka ummadda soomaaliyeed dhaxal ahaan bay u qaateen kuwii hore saasay isu laan jireen kuwii dowladdii hadda intaa udhisnay waa islaan jireen inta dowladda ay ka burburtay waa islaayeen waa isbaabi'iyeen hadda dawladan yar ah, mxuu ahaa iskugu soo ururtay iyadoo hadda muxuu ahaa weli daciif oo tabar daran laftirkeeda islayn iyo goodin laiskugu goodiyay in laislaayo way taagan tahay marka agoonta aad bay u badan tahay maadaama ay xaaladda nooca tahay agoonta waxa weeye in la raadiyo oo nin walba u yidhaahda war hal agoona ah, oon ku janno oon biilo oon cunadiisii iyo marashadiisii iyo wixiisii muxuu ahaa caafimaadkiisii iyo tacliintiisii aan kafaala qaado waa inaan ku qaybo amaba ku aado qofki inuu yihahdo ood arrinta ayada ku dadaalo wanaaggaas iyo khayrkaas ayaa lagu helay ikhwan kiram axaadiis aada u badan a nabigeena ka sugan sala allahu alayhi wa alihi wasalam sahl ibnu sacdin asaacidi waa xadiidkadaan soo maraynay nabigeena alayhi salat slam xadidkii oo kale waa xadid bukhaari anigii qofka ka muxuu ahaa yami yatiimta qaada jannada saas ayaan ku nahay iyuu nabigeena sal l slam xadidkadaan soo maraynay alxaafid ibni xajar ayaa wuxuu leya ibnu batal markuu xadiiskan sharxayay ayaa wuxuu leeyahay waxaa xaq ku ah qof kasta oo xadiidkan nabigeena ka maqla sala allahu alayhi waali wasalam oo soo soo gaaro inuu ku camal falo si nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu rafiiq kula noqdo jannada manzila manzilada aakhiro la dego oo ka fadli badanna ma jirto in qofka uu nabigeena rafiiq la noqdo sala allahu alayhi waalihi wasalam sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid abu yacla fi musnadihi brani fi mucjamihi alimam amed mukhtasar uu ku wariy sanad xasana alimaam alalbani u leey xadiidkaas waa xadiid saxiix ligayrihi ayaa nabigeena wuxu ley sala allahu alayhi wali wasalam man dama yatiiman bayna muslimayni fi طacaamihi wa sharaabihi xataa yastagniya canhu wajabat lahu ljanna qofkii agoon laba muslim u dhexeeyo waxa weeyaan oy laba muslim iska dhaleen ku kafaalo qaado cunadiisii iyo cabitaankiisi iyo noloshiisi dabcan ilaa uu ka deeqtoomo ood isaga isaga filnaado intaas qofkii gacanta ku haya nabigan wuxuu lehy sala allahu alayhi waali wasalam wajabat lahu ljanna jannada ilahay aa waajibta ayuu nabiga le alayhi salaatu wasalaam waa fadli aada u weyn waa nicmo aada u weyn waa dhaxal aada u weyn waa fursad aada u weyn in canuga isaga ah canug shan jir ah ama lix jir ah ama saddex jir ah ama laba jir ah ama guujir ah ama samajir wuxuu noqdon ha noqde ayaad waxaa weeyaan kafaala qaaday ilaa uu muxuuha ka deeqtoomo oo sideed i toban shan iyo toban labaatan ka gaaro ood ka weynaado oo isaga iskaga fillaada ayaad gacanta ku haysay ood masruufkiisii iyo dharkiisii iyo waxa weeyaan waxbarashadiisii iyo xaaladihiisi o dhan aad gacanta ku haysay nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam janno ayaa ku waajibtay allahu akbar jannada aad ujeedaan oo culayska badan nagu hayso oon juhdiga la gelini oo laga baqaa qof walba uu ka baqi in la seejiyo naar lagu tuura uu ka baqi waajibitaankeeda waa kan sahalkaasay qabtaa agoon aad quudiso ood kafaalo qaado ilaa u ka deeqtoomo intaas ayada ayaa kaaga filan siduu nabigeena sheegay sala allahu alayhi waali wasalam xadiid kale sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam axaadiis aada u badan ayuu kaga hadlay yatiimka kafaalo qaadkiisa yatiimka warhayntiisa yatiimka in la dhaqaaleeyo yatiimka in loo danqado waxyaabahaas o dhan nabigeena aad buu u sheegay calayhi salaatu wasalaam marka yatiim haddii aad kafaalo qaado ood canug agoonna ama canug agoonna ah aad kafaalo qaadid fawaaid aada u badan oo culimada qaar ay gaarsiin ilaa toban faa-ida ayaad ka helaysaa oy ka mid tahay qofka waxa weeyaan khayr aada u weyn iyo fadli aada u fara badan ayuu ilaahay adduunna kaa siini aakhirana kaa siini agoonkaad ood gacanta ku haysid ilaahay subxaana wa watacaala fadli iyo ajar iyo khayr aan la koobi karin ayuu ilaahay e, faraka kaaga buuxinaya adduuniya aakhiraba tan labaadna markaad canug kafaala qaado agoonna ood agoon xaajaadkiisi inaad dhabar ku ridita aada go-aan qaadato oodna ku tallaabo qaado waxaad ka qayb qaadanaysaa bulsho badbaaday oo muxuu ahaa xiqdi iyo xaasidnimo iyo isnacayb dhexdeeda uu yeelo inaad muxuu ahaa meesha ka bixiso oo bulsho caafimaad qabta oo wanaagsan oon xaqdi lahayn oon xasad lahayn oon isnacayb lahayn inaad abuurtaad ka qayb qaadan maxaa yeelay canugaan haddii canugaadii uu nicmo iyo barwaaqa ku noolyahay aabihiis isaga kolkoolinayna uu ka dhintay calayhi raxmatullah adiga marka aadan kafaala qaadan darna aad ka gelin dugsiga iskugu yimaadaan iskuulka iskugu yimaadaan kubaddii meesha lagu ciyaara iskugu yimaadaan masaajid iskugu yimaadaan canugaadii uu barwaaqaysan yahay dhalaali kanna uu gooman yaho garfaadsan yahay marka saa lagu barbaaro kan canugeena uu faantamo oo jallaatadii iyo wixii macaanaa hortiisuu ku cuna weliba uu faantamo kan ka tuursaa ka qudareeyo u diido saas marka bulsho isnaceb oon dan iska lahayn ayaa barbaari laakiin markii canugaas yatiimka aad soo qabata ood ilmaada ku dartid ood dharkoodii dhar lamid u gadid ood cunadoodii cunno lamid aad siisid ood iskuolkii dhigana iskuul lamid aad geysid oo dugsigii saasoo kale aad ka bixisid oo waxaa weeyaan aada u labisid maasha allah tabaaraka araxmaan arrinkaas marka waxay noqonaysaa bulsho badbaaday oo nabadgelyo qabto ayaa halkaas ka abuurmayso qodobka kale saddexaad fawaa-idda agoontanka la kafaaro qaado laga helay waxaa ka mid a ah, ilaahay subxaanahu watacaala qofka agoonta kafaalo qaado ilaahay awlaadiisa u xifdiya markuu isaga dhinto ilaahay baa u xifdiya wa kaana abuuhumaa saalixan waa garanaysaan qisadii nabi muuse iyo nabi khadir calayhim assalaam dhex martay oo nabi muuse intuu reer bani israiil ka dhex istaagay masjid ka istaagay kadibna yidhi waxa weeye dadkii u cilmi badan marka la weydiiyey ku jawaabay aniga ayaa u cilmi badan isaga wuxuu ahaa marka qolyaha reer bani israiilkan jooga adaa u cilmi badan ama cid marka iyada kaa cilmi badan maba jirin ululcazmi rusul ayuu ka mid yahay tawraat ayaa la siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni fadli aan la koobi karin ayuu siiyey ilaahay baa la hadlay wakalama allahu muusa takliiman allah la hadlay yani karaamaad aada u badan ayuu rabbigan siiyey subxaana watacaala marka cid ka fadli badan cid ka cilmi badan inay jirtaba maba kusoo dhicin markaasa kadibna ilaahay baa ganaaxay subxaana watacaala insaxa tacbiir oo waxaa la yidhi addoon adig kaa cilmi badan oo addoomahay ka mid ah ayaa halkaa jooga majmac albaxrayn halkaa jooga uga tag markaas dhalinyaradii wiil dhalinyaraa oo adeegihiisa ah yuushc bin nuun oo marka damban ilahay nabi ka dhigay subxaana watacaala oo ambiyada reer bani israiil ka mid ahaa ayuu marka u kaxaystay kadibna khadir ayuu majmac albaxrayn ugu tagay qisada waa dheeray kadibna markuu raaca calaa an tucalimanii mima cullimta rushdan wuxuu yii orta adiga tabar ma hayst inaad igu sabarto ani waxyaabaha aan ku kaca iyo waxyaabahan samayna kuma sabay kartid satajidunii insha allahu in shaa allahu saabiran walaa acsi laka amran buu yihi kadibna wuu raacay fulitaanka horeey doon fulema doonta ayuu qaribay war waxaa maxaa warsoomadii mxuu ahaa waa kuma weydiin doona haye waa la ba canugan ayu arkay qortu mxuu aha bashkasi ka wuu dilay war marka saddexaad waxaa weeyaan faintalaqa xataa idaa ataya ahla qaryatin istacma ahlaha faabow an yudayifuuhuma fawajada fiiha jidaarun yurid an yunqada faaqaama qaala law shita latakadta calayha ajra qaala hada firaaqu bayni wa baynik saunabiuka bitawiili ma lam tastaic calayhi sabra marka waxaa kamid ahed ama waama aljidaar fakaanuu halaameyn yatiimeyn fi lmadina jidaarkii tiirki muxuu ahaa gurigii dunsanaa oo joojiyey ayaa marka tafsirkiis wuxuu noqday fa kaana ligulaamayni yatiimeyn laba canug oo agoona ayaa iska lahaa gurigaas leecsana wa kaana abuhumaa saalixa aabahona aabo fiican ayuu ahaa wa kaana taxtu kanzan lahuma wa kaana abuhumaa saalixa kanzi ayaa hoos ugu jiray duug iyo bangi iyo khasnad iyo maal aada u badan ayaa meesha ugu jiray oo aabahood ugu dhintay oo halkaas ugu jiray o kaana nin fiican ayuu ahaa fa araada rabuka rabbigaa marka wuxuu doonay an yabluga ashuddahuma inay xoogooda iyo qaangaarkooda ay gaaraan wayastakrija kanzahuma kanzigoodii iyo bangigoodina iyagoo xoog lah oo wax kasa ay la soo baxaan ay ku raxaystaan maxay ku heleen kaana abuuhuma saalixan marka agoonta inaad marka aad ixsaan u samayso ood waxa weeyaan biri u samayso ood salaaxi ilaahay subxana wa tacala uuku geliyey iyo wanaag uku siiyey ayaga aad siisid arrinta waxay keenaysaa awlaadaada inuu ilahay ku xifdiyo subxaana wa tacaala qodobka afaraad yatiimka in la karaameeyo waxay daliil u tahay qofkaas yatiimka karaameyna inuu nabigeena jeceliy sal slam si booskiisa u gaaro oo saas u noqdo hakada u noqdo weeyaan qodobka shanaad qofka guriga yatiim uu jooga wuxuu noqdaa khayr buyuuti lmuslimiin muslimiinta guryahooda kan ugu khayrka badan waa kan agoon lagu kafaalo qaaday oo lagu xanaaneeyo oo lagu warhayo oo lagu dhaqaaleeyo oo lagu karaameeyo oo lagu dhimin kaas ayuu noqdaa weya qodobka lixaad iyo fawaaidda laga helay waxaa ka mid a ah, nabigeena sala alla ly slam ayaa jannada la gelaysaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa jannada rafiiq kula noqonay yatiim inaad kafaalo qaado qodobka toddobaad waxay tusinaysaa qofka yatiimka kafaalo qaado oo ka warhayo inuu qof qalbigiisa uu raxmad badan yahay qof fitradiisa ay nadiif tahay qof muxuu ahay ilaah subxana wa tacala qalbigiisa u badbaadiyey kuwuu rabbigan u yihi subxaana wa tacaala yawma laa yanfacu maala walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim qalbigiis inuu qofkaas saliim yahay ood qof mxuuha qalbigiisa uu raxmad badan yahay ayuu tusaale u yahay qodobka sideedaad qalbiga ayay jilcisaa qofka agoonka inuu kafaalo qaado angeygiisa iyo qalalkiisana way zuulisaa qodobka sagaalaad maalka ayay ziyaadisaa maalka ayay dahirtaa way nadiifisaa maalka ayay waxa weeyaan buranaysaa in la kafaalo qaado yatiimkii qodobka u dambeeyo waxa weeyaan qofka yatiimka kafaalo qaado risiqiisa ayuu ilaahay waasic iyo mid muxuu ahaa tiro badan ayuu rabbigan oo barakaysan ayuu rabbigan u dhigaa subxaana wa tacaala ikhwaan alkiraam marka fawaaiddaas tirada badan iyo nusuustaad kitaabka alle iyo sunnada nabigana ku sugan sala allahu calayhi wa alihi wasalam oo ka hadlayaan dhammaantood caddaynayaan dhammaantood fawaa-idda iyo booska qofka kafaalo qaada uu gaari adduuniya aakhiraba haddii marka aan marba maqalnay haddii marba aan dhagaysanay haddii marba aan daawanay waajibkana saar marka muxuu noqonaya ikhwaan kiraam waxaa nagu haboon noo wanaagsan noo qiimo badan adduuniya aakhiraba nibiyaanteena ay ku sugantah waxaa weeyaan in aan haddeertaan go-aan qaadano oo nin walbo anaga naga mid a uu u tallaabo qaado inuu miskiin yatiim ah yatiim agoon inuu kafaalo qaado midigtaada fiiri aqribadaadi miiqa agoona ku sugan madaxdaada eeg jiraankaaga fiiri hortaada eeg waxa weeyaan dad ah, jiraan yani aytaamta meel walba saa u daadsan yihin ikhwan kiraam aytaamta marka kafaalaqaadkeeda cunno iyo cabitaan bas in la siiya ma ahan taas waa muhiim waana asaaska weeyaan laakiin waxaa dheeriya inta aabba-ay ka heli jireen oo taadiibkii edbintii u naseexayntii u caqliyeynti u garaad iyo waxa weeyaan waxbaritaankii iyo cibaadadii allo lagu booriye iyo wanaagga oo la faro oo xumaanta laga reeba oo meel xun igoo tagan hadii ilaha kala tawjiihiye waxay kamid tahay laftirkeeda insha allahu tabaaraka watacaala kafaarat laytaam ay kamid noqonaysaa marka naftayda iyo nafafyaalkiina waxaan ku boorinayaa ama aan u tilmaamayaa oo waxaa kula talinayaa inaan agoonta kafaalo qaadno si xisi ah oo cunno iyo cabid iyo muxuu aha dhar iyo tacliil iyo wixii lamidka aan siino oon ka bixino wixii maal ku saabsan dhinaca kalena waxa weyaan xagga tawjiiha iyo xagga edbinta iyo xagga latalinta iyo xagga waxa weyaan xumaanka cilinta iyo iyo samafarida samafaritaanka intaana insha allah tabaaraka watacaala aan kula dadaalno ilah waxaan ka baryana subxana watacala cumrigeena allah barakeeyo cibaadadeena allah barakeeyo camalkeena allah barakeeyo maalkeena allah barakeeyo awlaadeena allah barakeeyo aytaamta muslimiinta ilahay subxana watacala ha xifdiyo aabayaalkoodna allahu naxariisto hooyayaalkoodna allahu naxariisto ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryana biasma lsna wa sifaat alculaa maadaama isaga uu nagu karaameeyey nagu cuseeyey noo hibeeyey bishaa ramadaan inaan galno oo bishaa ramadaan gudaheeda gaarno inuu rabbigan subxaana wa tacaala nagu ciseeyey naguna karaameeyo naguna sharafo inuu naga dhigo kuwii ramadaan dambigoodii kii hore iyo kii dambaba loo dhaafay inuu naga dhigo rabbigan subxana watacala naguna karaameeyo kuwa camalkoodii kii qarsoonay iyo kii muxuu ahaa banaanka iyo labi ilahi u aqbalo inuu rabbi subxaana wa tacala firdows calaa min aljanna maca nabiyiin wasidiqiin washuhada wasaalixiin waxasan aleyka rafiiqa nagaasiyo inuu rabbi nagu karaamay subxana wa tacala leylat lqadarka inuuna waafajiyo inaan istaagna oo weliba dartii u istaagna dembigeenana uu dhaafo rabbigan subxana wa tacala wax kastan weydiisano khayr ahaan una siiyo ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacaala inuu muxuu ahayn an yahaba lana min aswaajina waduriyatina qurata acyun waan yajcalna lilmuttaqiina imaama allahuma rabbana aatina min ladunka raxmata wahayi lana min amrina rashada rabbana aatina fi dunya xasana wafi lakhirati xasanatan waqina cadaab annar subxaanaka allahuma bixamdik nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka natuubu ilayk wsala allahu wslama ala nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalim